dadyahow kaco baraaruga dulligan aynu diine makeenyaatiga inoo inoofaka kiristaankana amra miyay inaguna qaadana amba waynu diina dadyahow kacoo baraaruga dulligan aynu diine makenyaatiga inoofaka kiristaankana amra miyay inaguna qaadana amba waynu diinaa wallaahi waa habeenkii xalay tegay inaynu qaadano inagu arkayno diintayna wanaagsan oo xaniifka wallaahi waa habeenkii xalay tegay inaynu qaadano inagu arkayno diintayna wanaagsan oo xaniifka wanaagsan oo xaniifka qadyahow kaco baraaruga dulligan aynu diine makenyaatiga inoofaka kiristaankan amra miyay inagu qaadana amba waynu diina dad yahow kaco baraaruga dulligan aynu diine inoo inoofaka kiristaankan amra miyay inaguna qaadana amba waynu adaa dulmise diinteena inaaguna dulmi diidne miyaadan la kulmingeesi garneelka kugu gubaayo adaa dulmise diinteena inaaguna dulmi diidne miyaadan la kulmin geesi garneelka kugu gubaayo garneelka kugu gubaayo gadyahaw kacoo baraaruga dulligan aynu diine makenyaatiga inoo fakaago kiristaankana amraa miyay inagu qaadanaa amba waynu diinaa dad yahow kaco baraaruga dulligan aynu diine makenyaatiga inoo fakaa kiristaankana amraa miyay inagu qaadanaa amba waynu diinaa miyaadan kuwana qaadan bandhigistii kismaayo baktigaagana buuxe baaladkeenna dhammaantiis miyaadan kuwana qaadan bandhigistii kismaayo baktigaagana buuxe baaladkeenna dhammaantiis baaladkeenna dhammaantiis kadyahow kaco baraaruga dulligan aynu diine inoo inoofaka kiristaankana amraa miyay inagu qaadanaa amba waynu diina dad yahow kaco baraaruga dulligan aynu diine ma inoo inoofaka kiristaankana amra miyay inagu qaadanaa amba waynu diina